بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد باب الوارثات من النساء والوارثات من النساء سابعون لم يعطي أنثى غيرهن شرع بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانات بسم الله الرحمن الرحيم الوارثات من النساء markaynu soo dhammaynay ragga wax dhaxla ee dhaxalka leh ayaan halkan doonaynaa inaynu ku aragno alwaarihaatu min annisaa'i dumarka wax dhaxla ayaynu halkan ku maraynaa dumarka wax dhaxla dumarka wax dhaxla laba dariiq baa lagu sheegaayo dariiqat اlikhtisaar dariiq la yidhaah iyo dariiqat اlbasti dariiq la yidhaah labadaa dariiq ayaa dumarka wax dhaxla dhexalkooga marka laga warbixinaya lagu sheegaa dariiqada likhtisaarka la yidhaa ayuu ka hadlayaa sheekhu toddoba dumara un baa wax dhaxla dhaxalka sidiisa toddobaa leh marka lasoo koobkoobo toddobadaa dumarka ah ee dhaxalka leh asbaabtii asbaabul ahayd nasabku shan kamida waxa weeye asb shan kamid ihi toddobadaa nasab bay ku soo galeen toddobada dumar wax dhaxla shan kamidihi nasab bay ku soo galeen mid kamidihina sababkii nikaaxa ahaabay ku soo gasho waa zawjada mid kamidihina sababkii walaha ahaa ee cidqiga ahaabay ku soo gashay oo waa muctiqada shanta kalena nasab bay ku soo galeen shanta nasabka ku soo galay waxaa loo qaybiyaa saddex usuul iyo furuuc iyo xawaashi sidii aynu shalayba usoo qaybinnay ragga usuul iyo furuuc iyo xawaashi saddexdaasa loo qaybiya usuushu waa laba furuucduna waa laba xawaashiduna waa xabad furuucdu waa laba oo meydku inantuu dhalay iyo inankiisu inantuu sii dhalay waa bintul binto iyo bintulibni bintada iyo bintulibniduba tuu meydku aabbaha u yahay iyo tuu awowga u yahay inantiisu ayna dhalina inankiisu dhalay hadda labadaa habloodba iyagoo furuuca ayay meyd ka dhaxlayaan meydkan dhintee bintadu ay dhaxlaysa ama bintul ibnidu ay dhaxlaysaa ama ha ahaada lab oo aabbihii baa dhintay aabbaheed baa dhintay inantan ama awowgeed aabbaa dhintay ama dhadig ha noqdo oo bintadu waxay dhaxlaysaa hooyadeed baa dhimatay ama ayeydeed aabbaa dhimatay ayeydeed aabbo ayaa dhimatay waa binto ama bintul ibni bintada iyo bintulibni labadaa waxaa loo yaqaanaa furuuc usuushana labaa la yidhaahdaayo meydka aabbihii iyo meydka awowgiisa aabbo aabbo ma doonaya xaggii dumarkii baan joognay meydka ayeydii dhe meydka hooyadii iyo ayeydii oo ama ayey aabbo ama ayey hooyotay dooni ha noqotee hooyada iyo ayeeyaduna meydka way dhaxlaan ama meydkani lab ha noqdo ama dhadig ha noqde hooyada dhashay way dhaxli ayeeyaduna way dhaxli sidoo kale ayeeyo iyo hooyo labadaasina meydka dhexalkiisa way leeyihiin waa usuushii labadaasina xawaashida xabad qura ayaa ka imanaysa oo walaasha unbaa xaashiye ah walaashu waa xawaashida xaggeegay ka socotaa oo walaashu meydkan dee ay walaalka la tahay way dhaxlaysaa waana xawaashidii walaasha looma kala qaadayo inay tahay walaashu walaashii shaqiiqa shaqiiqo ahayd ukht shaqiiqa inay tahay iyo maye inay ukhtu liabin tahay iyo maye ukhtun liummin inay tahay ukhtada looma kala qaadayo saddexdaa midnaba xawaashida ayay ka socotaa haddaba adeerku xagga ragga u dhexli jiraye edadu ma dhexlayso edadu xaggaa marka la eego waxay iyadu ku jirtaa ayo waxay ku jirtaa dhawil arxaamka ayay soo gelaysaa toddobadaa weeyi dumarka dhaxal kale ee wax dhaxlaa waxa u mudan in la horreysiiyo furuucda bintada iyo bintulibnida waxa mudan waa dee kale awood badan yahay waxa mudan in lagu xijisiiyo usuusha aabbaha iyo awowga waxa u dambay eh, hooyada iyo ayeeyadaan doonaya hooyada iyo ayeeyada oo usuushiya waxaa ku xigaya xawaashida oo ukhtada ah shaqiiqe iyo liab iyo iyo liumkay dooni ha noqotee zawjaduna nikaaxay ka socotaa muctiqaduna walahay ka socotaa toddobadaa dumar toddobadaa dumar wey dumarka dhaxalka lihi bal hadda sheekha aan eegna siduu u soo dhigo toddobadaa gabayga markaynu tirinayno gabayga nadmiga markaan akriyayno walwaarihaatu min anisaa'i ha odhan gabaygaa kaa jabi haddaad walwaarihaatu min anisaa'i tidhaa wlwaariaatu min taada walwaariaatu ku jirta min nisaa'i miimkeyga ku reeb walwaariaatu min anisaai dheh kuwa wax dhaxla oo min annisaa'i dumarka ka tirsani sabcun waa toddoba lam yucdi ma siinin unhan dhedig ma siinin unsada oo ghayrahunna toddobadaa gayrkood ah asharcu sharcigu ma siinin cadaaan mujmaan mujmacan alayhi baa la yidhi cadaaan mujmacan alayhi cado lagu ijmaacsan yahay siin lagu ijmaacsan yahay laakiin siin laysku haysto wuu siiyey oo masaa'il laysku haysto ayaa jiro khilaafiya oon hadda halkan inoogu oolin oo khilaafiya ayaa jira kuwa khilaafiga ah kama hadlayno haddaba walwaarihaatu kuwa wax dhaxla oo min annisaa'i dumarka ihi sabcun waa toddoba lam yucdi ma siinin unsan dhadig ma siinin dhadiga oo kayrahunna toddobadaa kayrkood ah asharcu sharcigu ma siin siin laysku waafaqsan yahay cadaaan mujmacan alayhi caddo laysku waafaqsan yahay halkaas cadaaan mujmacan calayhi baa ugu jirtaa laakiin mid laysku khilaafsan yahay way jirtaa oo sheekhu una ka hadal ereyga kayrahunna ah laba icraabood ayaa bannaan inaan sifo ka dhigno sidaan haddaba sifo uga dhigay iyo inaan xaalo ka dhigno labaduba way inoo bannaan tahay hayrahunna asharcu oo faacilka ah inaynu masderkaa asharci ah ismi faacil oo shaaricaa looga jeedaa nidhaahno oo lam yucdi ma siinin unthan dhadig hayrahunna toddobadaa hayrkood ah asharcu shaarica oo allaah ah ilaahay ma siinin dhadig kale inaan sharcigaa shaaric baa looga jeedaa aynu nidhaa iyo inaan asharcuda nidhaahno mudaaf baa ka xadfano lam yucdi ma siinin unhan dhadig kayrahunna toddobadaa kayrkooda asharcu dusharci sharciga ka u saaxiibka ah ee sharciga soo dejiyey sharciga kii u saaxiibka ahaa toddobadaa waxaan ahayn ma siinin oo hadduu siiyeyna waa de waa masaa'il khilaafiya sida dawlarxaamka iyo kuwa lamidka midkaa ah toddobadii buu tafsiilinayaayo furuucdu ka bilaabay ila furuucdu way ugu awood badan yihiine bintun waa bintadii meydku uu dhalay bintada meydku dhalay way dhaxlaysaa qadarkay qaadan doontana sheekhaa inoo keeni doona bintun waa bintadii meydku dhalay bintadaasi way dhaxli wa bintubnin waa inanka uu meydku dhalay inanta uu sii dhalay inankii meydku dhalay inantuu sii dhalay laakin shardi waa inu de inankani waa inuuna noolayn inanta bintulibnidu meydka yay ugu dhawaatay waa meydku awogu yahay saw maaha yay usii martay aabaheed saw maaha hadduu aabbuhu nool yahay de isaga xijaabaya iga joog buu odhanaya ilan anaad ii maraysaaye anaa qaadanaya intaana doonayside eeg haduu isagu nool yahay weeye kolkaa waa inuuna kaasi noolayn binto bintu ibnin waa laba wa ummun hooyo weeye usuushii buu bilaabay bintadu dhaxalka way leedahay meydku uu dhalay bintulibniduna dhaxalka way leedahay wa ummun hooyadii weeyi ta saddexaad ee iyaduna wax dhexlaysaa ummada oo mushfiqatun naxariisanaysaoo ilmaheegan dhintay u naxariisanaysa haddaynu aragno hooyo ilmaheega u naxariisanaysa iyaduna way dhexlaysaa oo dhaxalkii way leedahay wa ummun mushfiqa ummada wuxuu ku qayday sheekhu shardiga mushfiqada abuu ku qeyday inay mushfiqo tahay mid naxaysa inay tahay ayuu ku qeyday qeydkani waxaa la yidhi waa bayaanulwaaqic oo hooyo oo dhan waxaa lagu yaqaanaa inay ilmaheega u naxdo oo hooyadu aabbaha way ka naxariis badan tahay sababta keentay hooyadu inay aabbaha ka naxariis badnaatana ilmaha biyaha lagu abuur laga abuuray ayaa halkay naxariistu gasho u kala dhow raggana dhabarkay ka soo baxaan sulbiga oo dhabarku qalbiga u ka fog yahay dumarkana biyaha ilmaha laga abuurayaa taraaibta oo kalxamaha abay ka soo baxaan oo qalbigay u dhow yihiin kolkaa biyahan ilmaha laga abuuray ayaa qalbigii naxariistu ay taalay u kala dhow midna dhabarka weeyaan midna kalxamaha weeye kolkaa waa loo kala naxariis badan yahi ummadu iyo hooyadu way ka naxariis badan tahay aabbaha sida aynu ognahay qeydkani haddaba waa libayaani alwaaqic markuu leeyahay wa ummun mushfiqa markuu leeyahay ee waa hooyo kastaaba way naxariisataa ragga kood baa yidhi wa ummun mushfiqa qeydka mushfiqadii waxbuu saarayaa oo wuxuu inaga saarayaa hooyada ah ilan mawaaniculirfigii waxaynu ku soo nidhi wayamnacu shaksa min almiraahi waaxidatun min cilalin halaain riqun wa qatlun baynu qatlun hadduu qatliba meesha yimaado oo hooyadu ilmaheega ay disho mushfiqa maaha uma nixinoo wayba dishaye dhaxli mayso oo qeydkan mushfiqadi ihi atri hooyada qaatilada ah ayuu inaga saarayaa oo taasi dhaxalka mal oo waynu soo dhiganayba ragga qaarkoodna mushfiqada qaatiladay ku saareen afar baynu haynaa culimo wa ummun hooyadii weeyi hooyada oo mushfiqatun mushfiqo ah isagoo usuusha ku jira oo weli aan ka bixin usuushii kii labaad ee ayeeyada ahaa ayuu sababtii nasabkaynu ku jirnaye nasabkiiba ka baxay oo nikaaxiibuu u gudbay wuxuu idhi wa xaaskii weeyi zawjadii weeyi wa waa xaaskii inta badan dhaxalka ayaa zawjatun la yidhahyo ta'da lagu qoraa laakiin af carabiga sida afsaxa ah ama luqadda carabiga sida la yaqaan imaamu shaafici siduu ka warbixinayo wuxuu leeyahy ta'daas ma leh zawjun unba qur-aankaba inta ay dhex dhacday zawjun uunbaa ku qoran e lama yidhaahdo maxaanku idhaahdaa zawjatun oo waa bilaata zawjun unbaa la odhanaya wa zawjatun xaaskii weeyaan xaaskuna iyaduna way dhaxlaysaa sababta u keentay dhaxalkuna nasab ma aha sida afarta hore eh waa nikaax baas ayaa zawjada u keentay oo zawjadu ninkeegii ayay dhaxli wajaddatun waa ayeeyadii ayeeyaduna way dhaxlaysaayo ilmihii ay ayeeyda u ahayd ha dhaxasho ayaa la odhanayaa ayeeyadu wajaddatun way dhaxlaysaa ayeeyadu haddaba ama ha noqoto ayeeyada hooyo ama ha noqoto ayeeyada aabbo waa ijmaac oo afarta imaamba way isku waafaqeen ayeeyo hooyo iyo ayeeyo aabbaba inay dhaxalka leeyihiin waa mas'ale ijmaac ah oo laysku waafaqay weeye labada ayeeyo wajadatun waxaynu u baahannahay haddaba wajadatun markuu yidhi ayeeyadu nasab baa u keenay oo sababta dhaxalka siisay nasab bay ahayd zawjada inuu xaggan dambe mariyo sheekhu ahayd inta nasabkana uu israaciyo inta nikaaxana de waaba zawjaduna gaar u sheego welahana uu gaar u sheego inuu iskala raaciyo saddexdii sababood inuu kala ilaaliyo ayay ahayd laakiin jadadu dib mariyey zawjadana dhexdu dhigay wajadatun ayeeyadii saddexda madhab markaynu eegno ayeeyooyinka qaar laba ayeeyo afarta madhabba way isku waafaqeen oo waa ijmac baa la yidhaha inay dhexlayso afarta ayeeyaba afarta ma afarta laba ayeeyo afarta madhabba way isku waafaqeen waa ayeeyda koobaad hooyadaada ayeydii ah hooyadeed hooyadaa hooyadeed waa ijmac inay dhexal ka leedahay aabbahaa hooyade hooyadii aabbahaa hooyadii oo adiga ayaydaadii aabba ah afarta madhabba way isku ijmaaceen inay dhexlayaan awowgaaga koobaad awowgaaga aabbo eg isagoo halkaa maynaan odhan madaahibku way ku ijmaaceen inay dhealkaa dhaxalkaaga ay leedahay labadaa ayeeyo waa hooyadaa iyo aabbahaa hooyadii dhashay dhaxalkaaga inay leedahay waa mas'ala ijmaaciya weeye ma aha masale aan ijmaac ahayn waxay culimadu afarta imaamba ku ijmaaceen hooyadaa aabbaheed hooyadaa aabbahe aabbaheed waayo waa awowgaa hooye sow maaha awowgaa hooye hooyada dhashay adiga maxay kuu tahay waa ayeydaadee waa awowgaa hooyadii waa hooyadaa ayeydeed aabbo adigana ayaybay kuu tahay oo waxa weeyaan waa ayey kuugu soo dhowaatay lab aan dhaxal lahayn ayay dhadi kaste qof kastaoo kuugu soo dhawaado lab an dhaxal lahayn dhaxal male baa la yidhaahdaa afarta imaamba way ku ijmaaceen awowgaaga hooyo hooyadii oo adigana ayaydaa macooyadaa ah inayna ku dhexlaynin afarta imaamba way ku ijmaaceen waayo ayaydaas iyay kuugu soo dhawaatay awowgaas maaha ayay hooyo u tahay dee awowgaabaan ku dhexlaynba kay ku soo dhawaataan dhaxalba lahayne say iyadu dhaxal u yeelani awowgaaga hooyo dee dhaxal male awowgaaga hooyo kol hadduuna dhaxal lahayn oo dhadiguu kusoo dhawaaday hooyo dhadiga dhadigabuu kusoo dhawaaday kol haddii awowgaagii hooyo uuna dhaxal lahayn waxa weeye ay hooyadiina dhaxal yeelan maysa waa ijmaac xagga awowga aabbo awowga aabbo bal hadda eeg awowgaaga aabbo hooyadii dhashay aabbihii sii dhalay muxuu kuu yahay ayaydaada aabbo aabbaheed muxuu kuu yahay ayaydaada aabbo aabbaheed muxuu kuu yahay dee awow buu ku yahay haddaba awowga eg ayaydaada aabbo aabbaheed awow buu kuu yahay awowgaagaa hooyadii maxay ku tahay ayeeyo ayeeyadaasina inayna dhaxal lahayn afarta afarta imaamba way ku ijmaaceen waayo sababtu waxa weeye afarta imaamba ay ugu ijmaaceen ayeeyadaa lafteedu waxay ku soo dhowaatay lab aan dhaxal lahayn bay ku soo dhowaatay ama dakar bayna unhayeyn ba la yidhah qaacida tidha dakar bayna unhayeyn lab laba dhadig udhaxeeya lab laba dhadig u dhexeeya dakar bayna unhayeyn bay ku soo dhawaatay ayeydaadii aabbo saw ayeeyer maaha dhadiga aabbaheed saw awowgaa ma aha hooyadii saw ayeydaa ma aha ayeeyadaasi dhaxal male afarta imaam way ku ijmaaceen waxayna ugu ijmaaceen waxay ku soo dhowaatay lab awowgaagii ayeydaa aabbaheed ahaa ah oo dee laba dhadig u dhaxeeya waa lab laba dheg isagaan dhaxal lahaynba iska daayo ilin dhadig buu kusoo dhawaaday ayeeye ahe ayeeye wixii kusoo dhawaadaan halkaas hadduuna dhadiguun hayn de dhadig hadduu noqdo ayeeye ayeeyadeed hadduu noqdo iyo hooyooyinkii sii dhalay waa gaar madaahibku waxaynu sheegnay laba ayeeye oo ay ku ijmaaceen inayna dhaxal lahayn labada ayeeye waa labadee inay dhaal dhaxal inayna lahayn laba ayeeye lagu ijmaacay inayna dhaxal lahayn awowgaa hooye hooyadeed iyo ayeydaa aabbo aabbaheed hooyadii may la socotaa labadaa ayeeyo dhaxalinaynan lahayn baa lagu ijmaacay afarta madhabba way ku ijmaaceen afarta madhabba laba ayeeyo oy dhexalkooga ku ijmaaceen baa iyaguna jira afarta madhab laba ayeeyo oo dhexalkooga lagu ijmaacay baa jira waa labadee labada ayeeyo ee afarta madhab ay ku ijmaaceen waa ayeyda hooyo inay dhaxal leedahay way ku ijmaaceen afarta imaamba ayeyda aabbo inay dhaxal leedahay afarta imaamba way ku ijmaaceen labadaa ayeeyana ijmaac baa guntamay inay dhaxal leeyihiin oo aimada afarta a ah marka loo eego labana waa laysla gartay inayna dhexlayn labana waa laysla gartay inay dhexlayaan qaar laysku haystaynu haddaba imani doonaa ayaydaada aabbasow dhaxal mayna lahayn awowgaaga koobaad hooyadii awowgaaga koobaad eg awowgaagii koobaad eg aabbahaa hooyadii waa ayeydaadii aabbo inay dhaxal leedahay waa la ogol yahay laakiin awowgaa hooyadii saw ayeydaadii awow maaha ayey awowgaaga koobaad hooyadii saddex imaam dhaxalka way leedahay bay yidhaahdeen imaamu shaafici iyo imaamu axmed iyo abu xaniifa saddexdaasiba waxay yidhaahdeen awowgaaga koobaad hooyada dhashay way ku dhaxlaysaa oo waa ayeeyadan laga warramayo weeye saddexdaa imaam baa ayaa isku raacay awowgaaga koobaad hooyadi inay ku dhaxlayso awowgaaga labaad haddaynu tagno laakiin yaa diiday markaa awowgaaga koobaad oo yidhi dhaxal ma leh imaamu maalig baa diiday oo imaamu maalig sida uu qabo eeg waxa weeye abulab eeg umu abilab umu abilab cinda imaamimaalig la tari baa la yidhaahdaa waa awowga koobaad weeye mayla socotiin hadda awowgaaga labaad hooyadii dhashay awowgii koobaad hadda kor baan uga kacay iminka awowga koobaad saddex imaan baa yidhi ha dhaxasho hal eh, awowga koobaad dee hooyadii saddex imaan baa yidhi ha dhaxasho oo ayaynimaha ku dhaxasho hal imaam oo imaamu maaligiina yayna dhaxlin awowga labaad baan haddana u dallacay awowga labaad hooyadii dhashay haddaynu eegno afarta madhab way isla egyihiin oo waa nus nus sow maalig ma lahayn awowga koobaad hooyadii dhaxal ma leh dee awowga labaad iyo waxa kasii sareeyaana waa min baabi owlaa cinda maalik oo dhaxal ma laakiin imaamu axmed baa raacay hadda awowga labaadba haddii la gaadho awowga labaad hooyadii dhaxal male buu imaamu axmed leeyahay imaamu maaligna horuuba u qabaybaa labadaa imaam awowga labaad iyo waxay ka sii dambeeyaa dhaxal male bay yidhaahdeen imaamu shaafici iyo iyo abu xaniifana waxay leeyihiin dhaxal bay leedahay kolkaa waxaynu haynaa laba mas'alo oo khilaafiya meel imaamu maaligun baa diidoo saddexda kala iswaafaqay meelana waa la kala badhmay oo maalig iyo axmed baa israacay dhinac oo diiday dhaxalkii waa awowga labaadba haddii la gaadho ayaydii hooyadii awowga labaad hooyadiiba haddii la gaadho shaafici iyo abu xaniifana dhaxalka inay leeyiin wax ka dhowi haddayna jirin wax xijaabaya haddayna jirin ilan waa aabbahaabay kusoo awowgaabay kusoo dhawaatay lab taxan bay kusoo dhawaatay war dhaxalka siiya buu leeyahay haddaba wajadatun ayeeyo baynu nidhi ayeeyadu way dhali ayeeyadu way dhaxlaysaa afar baynu uqaybinay ayeeyada inaad arkeysiin mooyaane laba ayeeye oo inay dhaxlayso aimadu ay ku ijmaaceen afartiihi laba ayeeye oo inayna dhexlaynin aimadu ay ku ijmaaceen afartiihi hal ayeeye oo saddexno ay dhexalsiiyeen midina uu dhaxalkii diiday iyo inta soo hadhay hal ayeeye oo labana ay dhaxalka u diideen labana ay dhaxalka siiyeen oo ayeeyada awowga labaad awowga labaad hooyadii ah iyo waxaa kasii dambeeya wajadatun ayeeyadii weeyi ama xagga hooyo ayeeyadu ha ka timaaddo ama xagga aabbo ayeeyadu ha ka timaadee iyaduna way dhaxlaysaa ilmahan ay ayeyda u tahay ayay dhaxlaysaa wa muctiqatun muctiqadii weeyi tii muctiqada ahayd ee wax horaysay weey muctiqada sababteedu ma nasab ma nikaax baa ma wala waa maxay muctiqada sababteedu waa walaa wey waa muctiqatun tii wa horaysay weeye haddaba nasabkii xabad baa dib inooga dhacday oo okhtada ahayd wlkhtu waa walaashii min ayiljihaati jiha alle jihaday dooni kaanad ha ka ahaato walaashu iyaduna way dhaxlaysaa jiha alla jiha ay dooni ha ka timaadee eh. fa haadihi tani buu sheekhu yidhi ciddatuhunna waa dumarka wax dhaxla tiradooda baanad wayna caddaatay oo cid kasta way u caddahay dumarka wax dhexlaa tiradoodu intay tahay dumarkii wax dhexlayay wa kuwaa cid kastana way u caddahay buu ku yihi sheekhu macnaha aan isa soo saarno dumarkii wax dhexlayey aynu macnahooga intaa aynu bal eegno hadda walwaarithaatu kuwa wax dhaxla oo min annisaa'i dumarka ka ahaaday sabcun toddoba weeyaan toddoba dumar baa wax dhexle buu yidhi lam yucdi ma siinin unhan dhadig ma siinin dhadiga oo kayrahunna toddobadaa kayrkood ah asharcu sharcigii dhaxal ma siinin waa mid laysku waafaqsan yahay baynu nidhi bintun waa inantii meydka wa bintubnin waa inanka meydku dhalay inantiisii wa ummun waa hooyo mushfiqatun naxariisanaysa wa zawjatun waa xaas wa jaddatun waa ayeeyo wa muctiqatun waa xorayso walukhtu waa walaasha min ayiiljihaati jiha alle jihada ay dooni kaanad ha ka ahaato walaashu dhinacay dooni ha ka timaad walaashii shaqiiqada ahayd ee aabbiyi hooye idin wada dhaleen iyo walaashii liabka ahayd ee aabba quruhuni idin mideeyey iyo walaashii ummada ahayd ee hooyuni idin wada dhashay saddexdii walaaloodba dhaxalkaaga way leeyihiin fahaadihi tani ciddatuhunna waa dumarka ku dhaxlaya tiradoodii baanad qad baanad wayna caddaatay tiradiiyo waa toddobadaa dariiqa loo yaqaano dariiqulbastiga dariiqulikhtisaarkii baynu toddobadaa kaga dhignaye dariiq dariiqulbasti la yidhaha baa jiroo toban ka dhiga oo odhanaya dumarku waa toban dumarka dhaxalkali waa toban tobanka haddii haddaba culima aynu dumarka dhaxal kale toban ka dhigno tobankaasi waxay noqonaysaa ayeeyada mid baa ka soo baxaysa oo ayeeyada kow baynu ka dhignaye waxaad kala saartaa ayeeye hooyo iyo ayeeye aabbo labadaa ayeeyo inoo kala saar ayeeye hooyo iyo ayeeye aabbo inoo kala saar maxaa soo kordhay toddobadii lixdii ee toddobadii maxaa ku soo kordhay xabad sideed baynu maraynaa ereyga ukhtada ana saddex bay inoogu qaybsami oo waxa weeye ukhto shaqiiqa ah iyo ukhta ab ah iyo ukhta um ah markii hore ukhtada xabad baynu ka tirsanaye saddex markay noqoto laba dheeraada inagu soo biirtay imisay noqdeen toban ayeeyooyin dumarka dhaxalka lihi waa toban baa la yidhaha dariiqatulbasti dariiqa marka la balbalaadhiyo tobankiina wa kuwaa dariiqa haddii la ikhtisaarana waa toddoba baa la yidhaahdaa culimmada qaar ayaa jirta waa koob iyo toban qaba kuwa koob iyo toban ka dhigayna tobankaa hadda aynu hayno unbay ku dareen muctiqatulmuctiqo mid la yidhaahdo muctiqadii xoraysay qofka dhintay haddii la waayo muctiqada muctiqadeeda ha looga sii gudbo muctiqatulmuctiqo ha loo gudbo muctiqatulmuctiqo ayay yidhaahdeen meesha hala keeno oo muctiqatulmuctiqo ha laynoogu daro si tiradu koob iyo toban ay inoo noqo inoogu noqoto raggu hadday kulmaan oo gabadi ay dhimato shalay maxaynu soo nidhi dhaxalka yaa lahaa baynu nidhi raggu markay kulmaan saddex qof oo qura ayaa tobankii ragga ahaa ka dhexlayay ama shan iyo tobankii ragga ahaa zawjkugu dhexlayey oo wuxuu lahaa de xaaskaygii baa dhimatay yaan ugu dhawaaday aniga cidi igama xigto yaanu maray buu waaba xaaskaygii aabbaha isna cidi kama xigto inankaygiiba weeyaan ama ilmahaygii weeyaan bu odhanaya waa inantaydiiba odhanaya aniyaa iga xigta ilmaha inanka maydku ay dhashay waa hooyaday yaa iga xiga buu inankiina odhanaya gabadhi markay dhimato ragga xaggooga saddex qof unbaa dhaxal kale baynu shalay soo nidhi saddexdaas iyay ahaayeen eh, ha saddex qof unbaa ragga de ragga marka la dumar ma eegeyno waxa weeye zawjkii waa kii qabay ilaan gabadh baa dhimataye waa kii dhalay ee aabbaha u ahaa waa kay dhashay saddexdaa ayaa dhexlayey dhaxalka kolkaas sidee loogu qaybinay inta kale oo dhan waxna ibnigaa xijaabay waxna aabbaha xijaabay ibniga iyo aabbaha la soo mari waayey ibnigu waa aabbahay waa hooyaday baa dhimatay xaggeeda ka imani walaalihii iyo wuxuu leeya war baa dhima hooyadii baan idin leeyahay de anaa idinka xiga ka baxa waa ibnigii iyo aabbihii labadaasaa kolkaa lasoo mari waayey adeerkii markuu yidhaha aab baan kusoo dhawaaday de baa nool buu leeyahay awowgii markuu yidhaha meydka awen anaan awow u ade ah, haya dhalay kaa xigay baa nool buu leeyahay kolkaa waxa weeye labadaasaa la mari waayey zawjku isagu waxba ma xijaabo maogtahay zawjku waxbuu xijaabaya de inuu zawjku waxba ma xijaabayo laakiin ibniga iyo aabbaha labada la mari waaye ee raggii kala daadiyey tobanka ahaa ama shan iyo tobanka ahaa ee kale waa ibniga iyo aabaha wey maxaa loogu loogu halka maxaa laga dhigaya ibni iyo aabo iyo zawj aabbihii sudus buu noqday zawjkiina rubuc buu noqday maxaa la odhanayaa sudus iyo rubuc makrajkooga hal eegaa la odhanaya sudus iyo rubuc makrajkooga rubucu muxuu ka baxaa tiro intee leeg baa rubuc laga saaraa dee afar sudusku tiro intee la eg buu ka baxaa dee lix lix iyo afar isku eg tawaafuqun maxay leeyihin tawaafuqun he tawaafuqun binus baa ka dhaxaysa dee rubucii un arbacadii laba ka tuur nus tuur labaa soo hadhay sooma labadaa lixdii kii kaloo dhamaystiran ku dhufo laba lix ku dhufo ama lixdii un laba tuur saddex tuur nus tuur lixda nus tuur saddexda ka kaloo dhamaystiran afartiiya ku dhufo saddex afar haddaad ku dhufato waa labiyo toban laba haddaad lix ku dhufatona waa labiyo toban uun tawaafuqun masaladu waxay ku ansaxaysaa labiyo toban labiyo toban baa maalkaa loo qaybiya lo odhanaya labiyo toban guri bay gabadhaasi ka dhimatay marxuumadaasi allaha unaxariistee hadday jirtaba dee mise waa tusaale marxuumadaasi labiyo toban guri bay ka dhimatay waxaa la odhanayaa labiyo tobankii guri aabbihii wuxuu odhanayaa anaa dhalay inantaydii oo maalkeegii waxan gacanta geliya buu odhanaya waxa la odhanaya laba guri qaado sidus baad lahayd laba guri qaado labiyo tobanka guri mayna laba lixaad ahayn dee lixdiiba halbaad ku leedahay baa la yidhi labiyo tobankaa guri dee lixdii guriba hal guri baad ku leedahay waa laba lixaade laba guri qaadaa la odhanaya ilin ree buu aabbuhu ahaaye laba guri buu halkaa la maray zawjkiibaa halkan soo fadhiistay oo yidhi war islaanta idii bay ta dhimataye maxaan hantideeda ku yeelanaya rubuc baad lahayde waxaa la odhanayaa labiyo tobanku waa saddex meelood oo min afar afartiiba halbaad ku leedahay afartii guriba halbaad ku leedahay dee labiyo tobanka guri saddex guriya qaadaa la odhan zawjkiina saddex guriya ayaa la siiyey uu halkaa la marayaa isna inankii ay dhashay baa odhanaya anuu casa baan ahay maxaa ii soo hadhay dee meel laba aabihii baa qaatay saddexna zawjkii baa qaatay shan baa labiiyo tobankii laga tuuray maxaa soo hadhay toddoba miyaan idhaahdaa toddobada guriyee soo hadhayaa yeelanaya inankii furuucdu way ka khatirsan yihiin usuusha furuucda iyo usuushu waa kala khatar inantaa dhimatay aabbaheediiyo inankeegii baa wada jooga aabihiina laba guri baa la siiyey inankiina toddoba guri baa la siiyey waa weeye usu furuucdu way ka way ka xag jiraan oo ilaa way ka ilaalo badan yihin way ka awood badan yihin baa la yidhahdaa usuusha iyo furuucda furuucda ayaa awood badan furuucda haddaba hadday dumarku isku wada yimaadiin bal ka warrama iminka halkaa ka dhintay gabadh bay ahayd soo maaha hadduu nin dhinto bal ka warrama nin baa dhintay masalan nin baa dhintay dumarkii toddobadii dumarka ahaa ahaayen ka sheekeynaynayba way soo xaadireen dee kolley ka dhintay waa zawj waad garanaysa ilan zawja waxa iman kartaayo qura markuu ninkeegii dhinte dumarkii ayaa soo xaadiray dumarkii markay soo xaadireen dhaxalka yaa yeelanaya oo dumarkii yaa yeelanaya oo dhaxalka ka yeelanaya dhaxalka waxa yeelanaya baa la yidhaahdaa xagga dumarka shan shantaasi waxa weeyi bintada nin baa dhinto buu ka tegey bintadaasi dhaxal bay leedahay waad yaro qori kartaa xataa intay ku dhaxlaysa dee bintadu dhaxal bay leedahay waaxid laba hoos dhig waaxid laba duldhig waaxid saraysii labada hoosaysii binto maxay ku dhaxlaysaa markaa binto hal unbad xagga sare marini hoostana laba ku qoro bintadu waxay leedahay maalka labaha laygu qaybiyo oo nusan qaato waaxid ma dul dhigtay laba waa bintadii ma og tahay bintulibniduna dhaxalka way leedahay bintulibni bintulibnidu intay dhalaysa ma taqaanaa waaxid sud lix hoos dhig waaxidun li hoos dhig bintulibnidii baan doonaynaa intay qaadanayso waaxid sarraysii lixdana hoosaysii bintulibnidu ilayn edadeed baa la joogte soo edadeed lama joogto bintadumayna bintulibnida eddo u ahayn ya bintadu waa meydka meydka inantiisii dana meydkaa awow u ah kolkaa bintadu nus bay leedahay ha layga dhigo inanta yaray eddada u tahayna sudus lix maalka ha loo qaybiyo meel lixaad ha laysiiyo siiyo midi laba ha loo qaybiyo meel ha lay midina lix ha loo qaybiyo meel ha eh, meel lixaad ha lay waa binto iyo bintulibni hooyo hooyaduna iyaduna way soo fadhiisanaysaayo halkaasay soo fadhiisanaysaayo meydkii eh, dee ha inankaygii baa dhintay bay odhanaysaa hooyadii maxay hooyaduna halkay tegaysaa sudus sida bintulibnidu ay suduska u tagtay ayay hooyaduna suduska tegeysaa waxay odhanaysaa iyo hooyadana ummo intaad qorto waaxid li hoos dhig hooyadiina waa sudus zawjo zawjadu halkay tegeysaa iyaduna thumun intaad hal qorto sideed hoos dhig zawjaduna sideed ha laygu qaybiyo bay tidhi ukhto shaqiiqa ah ukhtada shaqiiqadiihi cayn iyada ku qoro casabay noqotay ukhtada shaqiiqada ah cayn bay noqotay oo sheekhaa inoo keeni doona walakhawaatu intakum banaatun fahuna machuna mucasibaatun buu odhan doonaa xagga dambe walakhawaatu intakum banaatun fahuna machuna mucasibaatun habluhu casabay noqdeene iyada casaba cayn ka dhigo shan dumar oo wax dhaxlaya ma hayna baleekada maalka inta loo qaybin baa lagaa rabaa inaad sii ogaatid inanta bintadu maxay tidhi maalka imisa ha loo qaybiyo laba isleegun ha layga dhigo bintulibniduna imisa ha layga dhiga bay tidhi lix meelood ha laga dhigo meel lixaad ha laysiiyo hooyaduna maxay tidhi maxay ha laga dhigo lix ha laga dhigo oo meel ha laysiiyo zawjaduna maxay tidhi maxay ha laga dhigo sideed ha laga dhigo meel sideedaad ha laysiiyo hadda waxaynu odhanaynaa labada lixda wada doonaya lixda la wada doonaya waa bintulibnida iyo iyo ummada tamaul baa lixda labada lixaad tamaul way midoobeen midun baa lagu kaaftoomaa tamaaulka uktufiya bayxadihima labada lixda doonayaa waa isku wuxuun bay doonayaane lixda mid inooga soo qaad imise tiraynu haynaa oo maalka in loo qaybiyo la rabo qolo labay doonaysaa in loo qaybiyo qolona lix bay doonaysaa in loo qaybiyo qolona sideed bay doonayaan in loo qaybiyo saddex baa la rabaa maalka in loo qaybiyo waxaa la doonayaa ardaydii xisaabta taqaanay qaasim almushtara ama dhufsanayaraha ma la garanaya mid wax wada number dee waxan ay wada qaybsami karaan baa la rabaa culimo mushkilad kaleba ma jirto qaasim almushtaragii baa la rabaa waxaa la rabaa maya waxaa la doonayaa yarsu laba ma haysaa iyo lix maxaa ka dhexeeya laba iyo lix ama laba iyo sideed maxaa ka dhexeeya waxa ka dhexeeya tadaakhul labadu waxay ka baxaysaa lixda nusku muna lix ka baxaynin nusku muxuu ka baxayaa baxaya nus laba in loo qaybiyo inantu rabteye lixdu miyayna nus lahayn lixdu dee nus way leedahay dee labadii inaga tuura hadaba lixda qaada sideeduna way leedahay ama sideedda udayso ama lixda u qaado yaa isku soo baxsaday laba tiro oo qura unbaa maalka loo qaybinaya sideed iyo iyo lix labadaa unbaa isku soo baxsaday sideed iyo lix maxaa ka dhexe ilan labadii waan tuurnayo waxaynu nidhi tadaakulo labadu waxay dhex gelaysa ayay isdhammaystaan lixda way isdhammaystaan sideeddana way isdhammaystaan tiraa wada dhammaysata dee inaga tuura haddaba labada kol haddii tira wada dhammaysata la helayo labadii waa la tuuray sideed iyo lix baa isku soo baxsaday qolo waxay idhahdeen maalkale sideed qaybood ha laga dhigo qolona lix qaybood sideed iyo lix maxaa ka dhexeeya tawaafuqun binus labaduba mayna nus bixin sideedda nus baa ka baxa oo waa imise nusku afar sideedda nuskeed waa imisa afar lixdana nus baa ka baxa oo waa imisa saddex hadda mayla socotiin maadaamo tawaafuqun binus uu ka dhaxeeyo nus midkood nus ka tuuroo ka kaloo dhamaystiran ku dhufta inta ay soo baxdo ayaa maalka inta ugu yar ee loo qaybin kara ay tahay ilan fatarku tadwiin اxisaabi ribxun buu ina yidhi sheekuye xagga dambe xisaabta markaan gaadhno wuxuu odhanaya fatarku tadwiin اxisaabi ribxun meesha ugu yar ee ugu gaaban baa laga soo qabtaa dhaxalka eeg sideedii afar tuuro afar intaad soo qaadata afar lix ku dhufo afar lix ku dhufo haddaad doontana lixdii saddex tuuro saddex sideeda ku dhufo afar iyo labaatan in maalka loo qaybiyo ayaa lagama maarmaana halkaasay xisaabtaasi ku ansaxaysaa afar iyo labaatan baa maalki afar iyo labaatan isleeg baa laga dhigaya afar iyo labaatan marka maalka loo qaybiyo ninkaasi afar iyo labaatan unba hadduu hal guriyo leeyahay inta la lacageeyo unba afar iyo labaatan isla eg laga dhigaya hadduu afar iyo labaatan guri leeyahay ama afar iyo labaatan halaadna oo isku qiimo jooga oo isku meel ku yaala dee wayba kuusii kala caddahe qaybi uun afar iyo labaatan isku boosa hadday kuu yihiin maasha allah afar iyo labaatanka maxaa laga yeelaya markaa bintadii maxay qaadan afar iyo labaatanka nus bay ka sii labiiyo toban ka sii bintadii maxaad siisay labiyo toban si eeg inta aan sii kuleeya markaad isku geysa waa ina afar iyo labaatankii u noqdaan bintada nusii labiyo baad siisay bintulibnidii afar iyo labaatankii maxaad ka siini afar baad sudus baad siini afar afar sii afar bay halkaa la martay mayla socotiin hadda maxay halkaa la martay bintulibnidii afar ummadiina afar bay halkaa la martay zawjadiina saddex bay halkaa la martay laba meeloodoo min afara sow sideed ma aha waaad laba meeloodoo min afara waa sideed xabad waxaad u geysaa xabad saddexana uge oo zawjadiia ah. koob iyo toban labiyo tobankii inanta usii gee saddex iyo labaatan ukhtadii oo casaba abaa soo hadho waxa soo hadhuun qaadatee ukhtadii maxaa usoo hadhay xabad afar iyo labaatankii <coughs> alxamdu yahdikum baasu cibaadakum halkaa ayaynu culima kaga baxnay oo bartaa ayaynu kaga baxnay afar iyo labaatan ayay mas'aladaa loo qaybinayaa ee ka ansaxaysaa afar iyo labaatan waa dumar qurihi markay wax dhaxlayaan afar iyo labaatan kaasuu dhexalkoogii noqday bal waxaad ka warantihiin ragga iyo dumarka inta suurtagalka ihi haddii ay kulmaan rag iyo dumar baa kulmay wixii suurtagala un baana kulmay intii suurtagalka ahayd baa kulantay rag iyo dumar wixii suurtagal ahaa ayaa kulmay maxaa laga yeelaya maxaa dhaxlaya laba suuro ayay noqonayoo marna gabadh baa dhiman doonta oo dee zawj baa meesha iman marna zawj baa dhiman doona oo zawjaa imanaysa marka sidii suurtagalka ahaa loo eegayo waxa dhaxlaya baa la yidhaahdaa alabawaan aabbaha iyo hooyada aabbaha iyo hooyadu kolley way dhaxlayaan oo wax ijaabaa ma jiro waayo xujbunaqsi mooye xujbulxirmaan kuma dhaca dee aabbuhu maydka yaa iga xiguu leeyahy hooyaduna yaa iga xigtay leedahay aabaha iyo hooyada alwaladaan labada ilmoodna iyagana sidoo kale cid ka xigtaa ma jiro labada ilmoodna way dhaxlayaan alwaladaan waa ayo alwaladaan maydku inanku dhalay iyo inantu dhalay dee waa aabbahayo ayuu mid kastaaba leeya ka xigu usii maray alwaladaan afar saw ma aha axadu zawjayn axadu zawjayn haddaba bal waxaad ka dhigtaa inay gabadhi dhimatay bal gabadh baa dhimatay ka soo qaad bal qor hada masalada hadday gabadhi dhimatay bal masalada qor waa abun marka koobaad waa abun ka wax dhexlaya waa abun haddana waa umun haddana waa ibnun haddana waa bintun haddana waa zawjun shantaasaa culima wax dhexlayaynu nidhi shanta wax dhexlaya waa ayaynu nidhi waa abun iyo umun iyo ibnun iyo bintun iyo zawjun shantaasaa wax dhexlaya maigahaysiin culima shanta wax dhexlaya een ku tilmaanay mid kasta qadarkuu qaadanayo cashir soo socdaa lagu garanaya qiyaasta ay qaadanayaan hala yaabina mid kasta markaan intaa ka hor qor ku waa cashir aynaan gaadhin oo inoo soo socda weeyi oon ku ogaan karno nisaabyada qof kaste waa cashiradan weygaran maraynaaba insha allah abun sudus ka hor qor intaad lix qorto hal yar duldhig ummadana sudus ku hor qor zawjkana rubuc ku hor qor ibnigiiyo iyo bintadana cayn ku hor qor cayn cayn oo casaba loo soo gaabsadaa jira cayn casaba loo soo gaabsadaa iyagu ahlu farad maaha wixii soo hadhay sugaan wey wixii soo hadha ayay sugaan waxaa haddaba laga sameeyaa maalka inta loo qaybinayo faralka ku jira ayaa ayaa sheega maalka inta loo qaybinayo faralka ku jira ayaa sheegaya kolba masaladu intay ku ansaxayso faralkaa inoo caddaynaya oo inoo sheegaya maalku intuu leegaanayo faral imise faral baa ku jira saddex faral aabbahoo sudusa iyo hooyadoo sudusa iyo zawjkoo rubuca labada sudus isku wuxuun bay doonayaane mid ka soo qaad labadii sudus sitadii de sitadii midun baad ka soo qaadaysaa sita waa mid un waa tamaaulo tamaaulka uktufiya biaxadihimaa baa laodhan jiray tadaakulkana uktufiya biakbarihimaa baa la odhan jiray tawaafuqana nus ha loo celiyo ka kale ha lagu dhuftaa la odhan jiray tabaayunkana labada tira ha laysku dhuftaa la odhan jiray afartaa nisbo ayaa markaa usuululmasaailka la samaynayo lagu sameeya waxaynu ujeednaa haddaba culimo waa ila socotiin baan umalaynaya waxaynu ujeednaa lix iyo afar ayaa laysku eegaya maxaa ka dhexeeya lix iyo afar tawaafuqun binus nus bay iska waafaqaan lixda saddex tuuro intaad saddex soo qaadato saddex waxaad ku dhufataa afar saddex afar ku dhufo saddex afar ku dhufo maxay noqotay labiyo toban ama afartan laba tuuroo laba lix ku dhufo labiyo toban masaladu waxay inoogu ansaxaysaa labiyo toban weeyi labiyo toban buu ku ansaxayaa laakiin way jabi doontaayo markay jabto ayaa laga yaabaa ilaa lix iyo soddon inaan gaadhsiino labiyo toban bay horta masaladii inoogu ansaxday ha jabtee inoo daaya dee ilan cadadru'uuskaa la eegi jirayo haddana lagu dhufan jiray masaladii saw labiyo toban ma aha labiyo tobankaa aabbuhu muxuu qaatay xabad utuur laba utuur baa doonaya aabbaha laba utuur ilan waa sudus buu lahaaye hooyadana maxaynu siinaa laba utuur iyaduna sudus bay lahayde zawjka maxaynu siinaa saddex utuur ilayn wuxuu lahaa afar rubuc buu lahaaye rubuc buu lahaaye saddex utuur maxaynu isku haynaa toddoba saw ma aha labiyo tobankii maxaynu haynaa culima labiyo tobanka imisaan hayna imisaan hayaa labiyo toban toddoba ayaan bixinay sooma imisaa soo hadhay shanta soo hadhayaa isla yeelanaya wiilka iyo iyo iranta lidakari milu xadi lunhayeyn labku laba madax ka soo qaad wiilka laba madax ka soo qaad inantana hal madax ka soo qaad kolkaa shantii saddex u qaybi ila ninkiibaa laba laba laba sahmi laba nin laba sahmi wax ku qaadanay laba gacmood wax ku qaadanaya gabadhun gacan ku dhah shantii saddex u qaybi shan iyo saddex bay isku qaybsamaan jabba halkaa ku yimid kol hadduu jab ku yimid cadaduru'uus cidda ay ka jabtay hala eegaa la odhanaya cidda ay ka jabtay waa ayo cadaduru'uus tiraday ka jabtay waa ayo saddex bay ka jabtay saddexdii ayaa lagu dhufanayaa aslu mas'alihii labiyo tobanka ahaa saddex labiyo toban ku dhufo saddex labiyo toban marka lagu dhufto lix iyo soddon lix iyo soddonkaasay mas'aladu ka ansaxaysaa lix iyo soddon ayay mas'aladu ka ansaxaysaa hadda ma ila socoteen culimo lix iyo soddonkaasay ka ansaxday lix iyo soddonka maxaa lagu yeelanaya aabbuu muxuu lahaa saw ta hore muxuu ku lahaa wax yaroo fudud baan kuu sheegayaa si yaroo e, fudud baan wax kugu sheegayaa aabbuu muxuu lahaa mas'alada imika cadadu ru'uuskaan ku dhufanay imisa ahaayeen labiiyo tobanka imisaan ku dhuftay saddexduun baa nin kasta intiisii ad ugu dhufani aabbuu saw laba ma lahayn dee saddex ugu dhufan laba lix lix iyo soddonka hadii lagu yidhaha maxaa sudus u ah dee lix baa u ah lix iyo soddon lix baa u ah lix iyo soddon haddii la eego waa lix meelood oo min lixa dee lixdiiba xabad buu ku lahaa haddaba aabbuhu lix iyo soddonka maaa maxaa sudus u ah baynu nihi be lix iyo soddon lix u qaybi waa ma min imisa waa min lix weeyi aabbaha lix c hooyadu halkii hore labiyo tobanka maxay ku lahayd labadii dee saddex ugu dhufo ilan cadadu ru'uuskay ka jabtaa saddexaaye saddex un laba ku dhufo hooyadana lix c zawjku imisuu ku lahaa halkii hore dee saddex saddex ugu dhufo sagaal haddii lagu weydiiyo lix iyo soddon maxaa rubucu ah hadii lagu yidhaah lix iyo soddon rubucoodu waa sagaal lix iyo soddon bal afar qaybiya waa min sagaal inay noqoto weeyi kolkaa zawjkiina sagaal baad inaga siiseen eeg wiilka iyo inanta ma taqaanaa shan bay lahaayeen saw ma aha shantay lahaayeen saddexdii ugu dhufo ila shantii nin kasta intiisii unba cadadu ru'uuskii loogu dhufanayaa shantiisii saddex ugu dhufo shan iyo toban saddex u qaybi oo wiilkana toban sii inantana shan sii halka ugu yaray ka ansaxaysaa halkaasa meelo kale ka ansaxaysaa ah, way jirtaa laakiin qaacida ah fatarku tadwiin xisaabi ribxun sow lix iyo soddon ha laga dhiga maynaan odhan labiyo toddobaatan bay ka ansixi kartaa labiyo toddobaatan way ka ansaxaysaa haddii maalkaa loo qaybiye la yidhaah laakiin labiyo toddobaatan nin dhaxalka yaqaanaa ku odhan maaya maalkaa labiyo toddobaatan ka dhig waayo qaacidada qoran baa fatarku tadwiil xisaabi ribxun fatarku tadwiil xisaabi ribxun xisaabta dheerdheeraynteeda in layskaga tago macaash iyo faa'iidaa ku jira hadda mayla socotaa inan qurihii hadday dhimato qof hadduu dhinto oo ilmo inana uu ka tago inantu maxay rabtaa maalka in maxay loogu qaybiyo laba isleeg saw ma aha haddii maalka laba isleeg laga dhigo mid la siiyo iyo haddii maalka afar aan ka dhigo afar qaybood oon laba siiyo laba haddaan siiyo mayna isla reergeyn maalkii afar isleeg intaan ka dhigay ayaan laba siiyey iyo meye laba isleeg un baan ka dhigay oo mid baan siiyey iyo maya intaan lix ka dhigay ayaan saddex siiyey iyo maya intaan sideed ka dhigay ayaan afar siiyey waxaaso dhan mayna isku wada mid ahayn qaacidada haddaba ina kala xadidaysa inale laba un ha laga dhigo waxa wey qaacidada uu sheekhu inoo sheegi doono uu ina leeyahay fatarku tadwiil اxisaabi ribxun fatarku tadwiil lxisaabi ribxun waktiba macaashkaasina waa waktiga soo hadhaya wakti baa kuusoo hadhaya kolba meesha gaabane ugu gaaban unbaad ka dhigaysaa buu kuleeyahay kolba halka ugu gaabane wax ka ansaxayso unbaad soo qaadanaysaa halkaa unbaad ohanaysa halkaa iga bilaaba aniga ani meel kale yaa layga bilaabin unbaad ohanaysaa fatarku tadwiil اxisaab ribun markii su-aashaa hadda lix iyo soddonka inoogu gebagabootay cidda dhimatay yay ahayd lix iyo soddon markaynu ku gebagabayna yaa dhintay baynu nidhi gabadh baa dhimatay sow maaha hadduu nin dhinto bal ka warrama dhaxalka see loo yeelanaya qofka dhintay gabadhba maahee waa nin baynu nidhi sidee baa dhaxalka loo yeelanaya hadduu nin dhinto zawj hadduu dhinto yaa dhaxlaya bal hadda dib u qora iminka masalada masale lamida aabbihii uun dib u qor oo sudusi aabbuhu wuxuu leeyay maalka lixa laygu qaybiyo qayban qaato hooyaduna waxay leedahay maalka lixa laygu qaybiyo qayban qaato ibnigana cayn ku hor qor waa casabe bintadana caynku horqor waa casabe eh zawjaduna waxay leedahay maalka sideed ha laygu qaybiyo oo qayban qaato sideed ha laygu qaybiyo zawjadu tidhi oo meesha sideedaad aan qaato imisa ayaynu isla haynaa aabbuhu saw lix uma qaybinaynin hooyaduna saw lix uma qaybinaynin maalka labada lixaad maxaa la samaynay maan mid lagu kaaftoomayn labada lixaad maxaa ogtufiya he ilan tamaaul baa udhexeeya ogtufiya labada liaad maxaynu ha octofia biaxadima lix iyo sideed baa isku soo baxsaday lix iyo sideed markay isku soo baxsadaan maxaa ka dhexeeya lix iyo sideed labadaa makraj tawaafuqun binisow ma aha sideedda afar tuuro nus tuuro afarta soo hadhay lixdii ku dhufo ama lixda saddex tuuro saddex sideeddii ku dhufo afar iyo labaatan bay masaladii aslu masale waa afar iyo labaatan laakiin wuu jabayaayo labiiyo toddobaatan bay noqon doontaa labiyo toddobaatan bay tiradu ku ansaxaysaa aslu mas'alaha saxdihi waa afar iyo labaatan jabbaa ku iman doono oo ilaa labiyo toddo intay noqon doonto labiyo toddobaatan waan sii fila filayaaye markaynu ka shaqaynaan arkayna labiyo toddobaatan baan filayaa inay ku ansaxayso laakiin waynu eegi doonaa bal haddaan eegno afar iyo labaatanka maxaa sudus u ah afar aabbihii imisaa la siinayaa afar hooyadiina imisaa la siinayaa afar zawjadii maxaa la siinayaa thumun afar iyo labaatan maaa maxaa umun u ahaa saddex eeg imisaan haynaa iskuulkeenki koob iyo koob iyo toban imisaynu haynaa culimo afar iyo labaatankii maxaan haynaa koob iyo toban baan haynaa maxaa soo hadhay koob iyo toban markaan hayno saddex iyo tobanka soo hadhay ha loo qaybiyo wiilkii iyo inanta wiilku laba gacmood buu wax ku qaadanayaa gabadhuna gacan qura saddex iyo toban u qaybiya saddex may uqaybsantaa saddex iyo toban saddex may uqaybsantaa eeg xisaabta marka la eegayo saddex iyo tobanka tobanka intaadan eegin saddexdan ugu dambaysa ayaa la eega ama si kalaba loo eegaayo waaba laysku geystaa de xisaabyahan waada haydeene saddex iyo tobanka tobanka halka soo qaado saddexda uge afar afar iyo saddex ma isku qaybsamaan markaa eg si fudud baad u ogaan kartaa tiradu ina isku qaybsamaysa in kale saddex iyo tobanka hal tobanka halka dhig saddexda ugeyso afar ka dhigo afartu saddex ma uqaybsantaa undhe waxba haysdhibin saddex iyo tobankii aynu haynay saddex iskuma qaybsamaan jab baa ku yimid markaa sow jab kuma imanin yuu ka jabay cidda laga jabay waa imise madax waa imise madax ma laba madax mise saddex madax waa saddex madax waayo ninku laba madax buu wax ku qaadanaya saddex inoogu dhufta haddaba afar iyo labaatankii labiyo toddobaatan bay masaladu ka ansaxaysaa halka aslu masalaheeguna afar iyo labaatan buu noqonaya halka ay ka ansaxaysaana waxa weeye labiyo toddobaatan labiyo toddobaatankaa sida loo kala yeelanayo way iska caddahay aabuhu imisuu yeelan bal hadda aabaha eeg aabuhu imisuu yeelan marka hore sow afar ma lahayn afarun saddex ugu dhufade labiyo toban hooyaduna imisay yeelan labiyo toban zawjadu imisay yeelan sagaal bay yeelan saddex bay lahdeen saddex saddex ku dhufa sagaal sagaal bay zawjadu yeelanaysaa afar iyo labaatan iyo sagaal saddex iyo labaatan bay isla qaateen saddex iyo labaatan bay intaas isla qaateen eeg inanka iyo inantu saddex iyo toban bay lahaayeen saddex ugu sii dhufo sagaal iyo soddon sagaal iyo soddon bal saddex uqaybi hadaba sagaal iyo soddon bal saddex uqaybiya min sideed iyo toban soo maaha min saddex iyo toban ba haddaba inankii wuxuu yeelanayaa lix iyo labaatan inankii imise u qaadan lix iyo labaatan inantiina maxay yeelan saddex iyo toban haddii tirada laysku geeyo labiiyo toddobaatanka inay dhaafto maaha lix iyo labaatan inankiibaa yeeshay saddex iyo tobanna inantiibaa yeelatay isku geeya sagaal iyo soddon halkaa ma haysaa sagaal iyo soddon maynoo inoo haysin afar iyo labaatankii aabbihii hooyadu isla qaateenna u geeya sagaal iyo soddon iyo afar iyo labaatan isku geeya saddex iyo saddex iyo saddex iyo lixdan saw ma aha sagaalkii zawjadu ay qaadatay ugee labiyo toddobaatankii halkaasay inagaga dhan yihiin inagaga fadhiyaan ma la samayn karaa oo ma la jamcin karaa talow ma la heli karaa zawj iyo zawjo kulmaya zawj iyo zawjo kulmaya mayd baa dhintayoo elayn maydkii dhintay gabadhuna waa ninkaygii bay leedahay waa masalat malfuufo mooye si kale looma heli karaa la yidhahdaa gabadhiibaa halkan ka dul barooranaysa waa ninkaygiibay leedahay ninkaygiibaa dhintay ninkiina uu ka dul ooyaya waa xaaskaygii buu leeyahay markii lala yaabay ee la yidhi ordee qofku adiga ma nin buu kuu ahaa baa la yidhi gabadhay haa anu nin ay ahaabay tidhi ninkii baa la yidhi adiga ma bay kuu ahayd haa anigana xaas bay i ahayd baa la yidhi ayay tii caddayn hala keena la mid kastiba caruur yaryar buu soo jiiday gabadhii waxay tihi kuwanuu iga dhalay ninkiina wuxuu kuwan ay ii dhashay dad baa la yidhi meydka xurmadiisa waa la ilaalin jiray bal hala faydo bal hala faydo oo hala ogaado rabbi inuu labadii qalabba u sameeyey iyo in kale waa meydkii baa la qaawiyoo la eegayo dee dad gaaraa eegaya ilan dadkao dhan loo wada diri maaye waxaa la arkay labadii qalabba inuu ilaahay ku rikibay labadii qalabba inay shaqaynayaan baa la arkay labadii qalabo markay shaqeeyaan dee ninkani ay suurtagal noqoto inuu waxna dhalay waxna dhalay eg ilaahay baa xaqiiqada og ma ogtahay waxaa la yidhi markhaatiyaa lagu kala bixi doonaaye markhaatiyada lagu kala baxayaa waxa weeye ninka hadalkiisa la raacaya ninka waxaa la odhanayaa ninow sow xaaskuuma ahayn saw ma umuli jirin oo dhakhaatiirtan iyo qawaabil dumarka umulisooyinku saw kamay umulin jirin dumarkii ka umulin jirin noo keen anu tusno nudhinaano gabadhi aad ka umulin jirteen matan ay ahayde haddii dumarkii qawaabisha ahaa ninku uu helo dee waa wax la arkayo gabadhu markay ilmahan dhalayso oo dumarkana arkayo oo ka umuliyey oo ka soo saaray laakiin gabadhu markay tidhahdo ninka ninkaygiibuu ahaa dee markuu kaa dhalayay markhaati keen ma la odhan iyada markii xilligii uu kaa dhalayey markhaati keen way adag tahay hawshaasioo waxaa la yidhaahdaa ilxaaqa awlaada lirajul la ilxaaqiya waa xukmi baa la yidhaahdaa laakiin ilxaaqa gabadha la ilxaaqinayo ilmuhu dee waa arrin mushaahadoo la arki karayo weeye mas'aladaa mas'alatulmalfuufa dhexalkeegu wuu adag yahaye iyada dhexalkeega hadda ma samayn karnaba kitaabku markuu dhammaado ee dhaxalku uu inoo furfurto mooyaane hadda waan ku dawaqaynaa haddaynu samayno in shaء allahu taعalى cashirkeeni halkaa hainoogu joogo wallahu subxaanahu taعalى alى aعlam